bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllهma وslm وbaarak عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih أجmaعiin ama bacd waxaynu ku soo dhex jirnay kitaabkii الradd عlى الجahmiية والزanاadiqة liimaami أhli الsuنة والjamaعة أxmed bn xambal عalayh raxmat اllah waxaynu soo gaadhnay darsigeenna u dambeeyey imaamka oo radinaya ama ka jawaabaya nimankii yidhi ama ictiqaadiyey ama ku dooday inuu qur-aanku yahay makhluuq waxay deliishadeen oo daliilkoodu uu ahaa aayad qur-aanka ka mid ayay soo qaateen aayaddaas inna jacalnaahu qur'aanan carabiyan ayaa daliilu abay ah bay dheheen qur-aanku inuu makhluuqi oo waxay u deliishadeen inna jacalnaahu waan abuurnay jacala bimacnaa khalaqay ka dhigeen jacalnaahu qur'aanan carabiya istidlaalkaas aayadda ay qaabka u deliishadeen buu marka imaamku ka doodayey isagoo soo sheegay in kelimada jacala ay marna ku timaaddo bimacnaa khalaqa marna ay ku timaaddo macno kale iyo macaani kale ay ku timaaddo mar jacalada wuxuu yidhi makhluuq bay ka dhacaysaa oo makhluuq baa samaynaya ooy ficil u tahay marna allah tabaaraka wa tacaala bay markaa iy u tahay oo alla tabaaraka wa tacala buu faacilku noqonaya tafsiilkaasuu marka waday oo ka hadlayay kadib wuxuu yidhi uma jacala wuxuu ka soo hadlay markii jacaladu makhluuqa ay ka dhacayso magacaabis bay noqotaa macaani marna waxay noqotaa fal marna magacaabis bay noqotaa markay alle xaggiisa ka imaato ayuu darsigeenu ka bilaabanayaa markaas saaka uma kadib buu yidhi kelimada jacala oo min amri illaah ilaahay amarkiisa ah calaa macnaa khalaqa oo macnaha khalaqa ah laa yakuunu ma ahaado ilaa khalaqa mooye khalaqa mooye macno kale kuma yimaado hayru halkaas ku jirta tira kelimada calaa macnaa hayri khalaqa hayridaasi sax maaha meesha ka gooya uma jacala oo min amri illaahi alla amarkiisa calaa macnaa khalaqa khalaqana macnaheeda ku imaanaysaay laa yakuunu ma ahaado ilaa khalaqa mooye macno kale ma yeesho walaa yaquumu mana istaago ilaa maqaama khalaqa khalqan khalaqa wuu abuuray khalqan abuuris booskeeda mooye meel kale ma geli karto laa yazuulu kamana tirmayo kama zuulayo canhu xaggiisa almacnaa macnahaasi ka zuuli maayo wuxuu u jeedaa imaamku oo hadalka macnihiisu yahay jacala marka faacilkeedu uu alla yahay ee amar alla ay tahay calaa macnaa khalaqana laga wado calaa macnaa khalaqa laga wado macnaha macno aan ahayn ma qaadan karto booska khalaqa mooyaane boos kalena ma geli karto yacni macno kale laguma cidhiidhyi karo mana aqbali karto macnaha khalaqa'ana ka zuuli maayo meel kale loo leexin maayo iyadaa macnaha khalaqa unbay markaasi wadanaysaa wey macnaha uma jacala waa kelim ahaan baa marka laga hadlaya jacala kelimada oo min amri illaah calaa macnaa khalaqa ah taasoo calaa macnaa khalaqa khalaqa macnaheeda ku imaanaysahay sidaa markay ku timaado macnaa khalaqa laga wado laa yakuunu ma ahaado ilaa khalaqa mooye yacni khalaqa macnaheeda mooyaane macno kale markaa ma qaadan karto jacladaasi wuu sii caddeeyo wuxuu ihi walaa yaquumu ma istaagayo ila maqaama khalaqa khalqan khalaqa wuu abuuray khalqan abuuris booskeeda mooyaane meel kale markaa ma geli karto waay mana istaagi karto wuu sii caddeeyo wuxuu idhi laa yazuulu kama zuulayo canhu xaggiisa almacnaa macnuhu ka zuuli maayo jacligaasi haa macnaha khalaqa ah ka zuuli maayo oo intuu ka tirmo macno kale ma qaadan karto wuxuu ka wadaa jacala macnaa khalaqa marka laga wado macnaha khalaqa macno aan ahayn markaa ma suuroobi karto isagaa unbay markaa qaadan macnahaasina kama zooli karo macno kale meesha ma soo geli karo booskaasi ee ay macnaha xambaarsan tahay muxuu ahaa iskama bedelaysa waidaa goortii qaala allahu alla uu yidhaahdo jacala calaa hayri macnaa khalaqa hayridu halkanay sax ku tahay jacalo markuu alla uu ula jeedo calaa hayri macnaa khalaqa macnaha khalaqa macno aan ahayn markuu ula jeedo laa yakuunu markaa ma ahaado khalaqa ma noqdo walaa yaquumu mana istaago maqaama alkhalqi yacni abuurka maqaamkiisana markaa ma istaago booska khalaqa ma galo walaa yazuulu kana zuuli maayo canhu xaggiisa almacnaa macnahaas aan khalaqo ahaynee macno kale ah ka zuuli maayo ah, bimacnaa horay macnuhu usoo taqriiriyey buu sii xoojinayaayo markii alla uu kelimada jacala u isticmaalaya macnaa khalaqana macnaha bay wadataa waa hadalka markuu macno kale u isticmaalayo oo aan khalaqa ahaynna macnaha loo isticmaalayo umay wadataa oo ama anzala ah, ama sayara ah ama muxuu ahaaye bayana ah kale loo isticmaalayo unbay markaa wadataayoo khalaqa ma soo geli karto macnaha kale loo isticmaalayana kama zuulayo ku kale meesha soo geli maayo sidaasuu le manaa waidaa goortii qaala allaahu alla uu yidhaahdo bimacnaa uu ula jeedo waay jacala calaa hayri macnaa khalaqa khalaqa macnaheeda macno aan ahayn markuu alla u jeedo oo uu sidaa u yidhaahdo ugu hadlo laa yakuunu ma ahaanayo jacaladii khalaqa ma noqone macnaa khalaqa markaa ma aha walaa yaquumu mana istaagayo maqaamalkhalqi khalqiga iyo abuurista iyo kelimadii khalaqa maqaamkeediina markaa istaagi maayo macno kaluu wataa markaa sayara bayana muxuu ahaayey anzala macaani kaley markaa wadataa ee maqaamkii markaa khalqiga ama macnaa khalqiga ma imaanayso walaa yazuulu kana zuuli maayo canhu jacalo xaggeeda almacnaa macnaha kaleen khalaqa ahaynee loola jeedo ka zuuli maayo markaa macnaheedii unbay wadataa ayb hadduu marka qaacidada markuu taqriiriyey oo uu yaani ku caddeeyey in kolba meeshaa ay kelimada jacalo taallo macnuhu alla uu isticmaalayo mooyaane macno kale ayna qaadan karin hadduu macno khalaqa u isticmaalayana macno kale meeshii ma soo geli karo hadduu macno kale u isticmaalayana ma soo geli karo khalaqa ma soo geli karto oo booska ma imaan karto markaasi macnahaasi ma imaan karo sidaa markuu u taqriiriyey ayuu hadda markaasi amhiladii bixinaya fa mima qaala wuxuu alla yidhi waxaa ka mida ah, jacala calaa macnaa khalaqa uu u yidhi yani waxyaalaha alle uu isticmaalay jacala macnaa khalaqana uu ula jeedo oo uu sidaa u yidhi waxaa ka mid a qowluhu odhaahdiisa allau yidhi tabaaraka wa tacaala jacalo oo macnaheedu khalaqa yahay ya sidaa aayaadka uu alle u yidhi kelimadaana uu sidaasi ula jeedo macnaha ula jeedo waxaa ka mida qowluhu tacaala baa ka mida alxamdu lilahi aladii khalaqa alsamaawaati waalarda wajacala alظulumaati wاnnuur yani wajacala الظulumaati wاnnuur wey macla shaahidku meesha laga deliishanayo wajacala الظulumaati wاnnuura waay alxamdu lilaahi allah mahadle mahad iyo ammaan dhammaanteed allay u sugnaatay alladii allahaasoo khalaqa abuuray aلsamaawaati samooyinka iyo waalarda iyo dhulalka oo wajacala abuuray aldulumaati mugdiyada iyo wannuura iftiinkana abuuray marka wajacala meeshan hadda tasyiir iyo soo dejin iyo caddayn iyo macno kale lagama wadee wajacala abuuray baa laga wadaa markay macnahaas abuurista wadatana macno kale meesha ma soo geli karo oo jacala adulumaati hadda ma noqon karto sayara adulumaat ama anzala adulumaat ama bayina adulumaat ma soo geli karto khalaqa jacaladani macnaa khalaqa buu ilaahay tabaaraka wa tacaala u yidhi macnaha macnahayn ma qaadan karto saasuu ka wadaa macnaha yacnii wuxuu ka wadaa wa khalaqa wuu abuuray aldulumaati mugdiyaalka iyo wanuura iftiinkana wuu abuuray ayib taas waa mid ah labaadi waxa weeye oo macnaha ku tusaysa wajacala lakum alsamca waalabsaara wajacala alla wuu abuuray lakum idinka wuu idiin abuuray alsamca maqalka waalabsaara iyo aragyaalka macno kale ma wadato markaa keliya wax weeyaan wajacala bimacnaa khalaqa laga wada ayib yaquulu wuxuu leeyahay oo ka wadaa wa khalaqa wuu abuuray lakum idinka alsamca maqalka iyo waalabsaara wa qaala alla wuxuu yidhi waa aayadda saddexaad ee macnaha iyadana ku tusaysa wajacalna alleyla waannahaara aayatayn wajacalnaa waan abuurnay alleyla habeenkii iyo waalnahaara maalintii aayatayni iyagoo laba calaamo ah aayataynkaasi markaa waa la xaalaynaya ayb wayaquulu wuxuu leeyahay oo uu ka wadaa wey wa khalaqnaa waan abuurnay alleyla habeenka waannahaara aayatayn marka waa khalaqaa laga wada wa qaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacala aayad kale wajacala ashamsa siraaja wa jacala alla wuu abuuray ashamsa qoraxdii siraajan asaga oo yacni faynuus ama siraaj ahoo macnaha tiriig oo iftiimaya macnaha ayib marka wajacala ashamsa bimacnaa khalaqa ashamsa waay wa qaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wajacala minha zawjaha huwa isagu alladii midka way alle khalaqakum idin abuuray min nafsin naf xaggeeda idinka abuuray waaxidatin oo mid ah waa aadame oo wajacala yeelay minhaa naftaa midda ah xaggeeda ka abuuray wajacala abuuray minhaa naftaa xaggeeda zawjahaa xaaskeedii ka abuuray marka wajacala bimacnaa khalaqa wajacala ay khalaqa abuuray minhaa naftaa xaggeeda zawjaha xaaskeedii ka abuuray ayib oo muxuu ahaayey yaquulu wuxuu leeyahay khalaqa minhaa ka abuuray zawjaha xaaskeedii yaquulu wuxuu ka wadaa wa khalaqa min aadama aadam wuxuu alla ka abuuray xawaa'a xaawuu ka abuuray ayib sidaasaaba qur-aanku u caddeeyo inay jacaladan bimacnaa ay tahay khalaqa yaa ayuha اnnaasu اtaquu rabbakum اladii khalaqakum min nafsi waaxida wa khalaqa minha zawjaha soo ma jeeda halkanna muxuu yidhi wajacala minha zawjaha marka jacala huna almaqsuud biha khalaqa binas aayaddaa kale siday caddaynaysa ayb yaquulu wuxuu leeyahay ujeeddadu tahay khalaqa minha zawjaha yaquulu wuxuu ula jeedaa wakhalaqa min aadama xawaa'a ayb wa qaala alla wuxuu uhi wajacala wuxuu yeelay laha iyada waa dhulkiie rawaasiya buu u yeelay buuro qoqotoma ayb wajacala bimacnaa khalaqay markaa noqonaysa wajacala wuu abuuray lahaa dhulkii alla yaquulu wuxuu leeyahay ula jeedaa wa khalaqa wuu abuuray laha iyada rawaasiya wa miluhu kaa wixii la mida filqur'aani qur'aanka dhexdiisa xaaluu ahaaday kaiirun waa badan yahi yacni jacale oo bimacnaa khalaqa ah qur'aanka waa ku badan tahay wamaa kaana wixii ahaaday miluhu isagoo kale oo jacalo oo bimacnaa khalaqa laga wado wixii sidaasoo kale ah laa yakuunu ahaan maayo ilaa calaa macnaa khalaqa khalaqa macnaheeda mooyaane macno kale maba yeesho ma yeelanayo macnaha ma noqonayo si kale looma fasiri karayo ayib uma kadib dakara wuxuu sheegay jacala oo calaa hayri macnaa khalaqa ah intaa muxuu ku soo taqriiray aayadahaasi wuxuu tusaale u keenay jacalo oo bimacnaa khalaqa ah soo maa markay jacala loo isticmaalayo khalaqa macno aan ahayn oo macno kale loo isticmaalayo ayuu hadda gudagalay marka uma kadib dakara wuxuu sheegay imaamku jacala oo calaa hayri macnaa khalaqa ah ama waxaad tidhahda uma kadib dakara waxaa sheegay jacala oo calaa hayri macnaa khalaqa ah qowluhu ayaa sheegay ayb yani jacalo oo macnaa khalaqa macno aan ahayn loo isticmaalayn calaa hayri macnaa khalaqa qowluhu waay maa jacala allahu alla ma uusan yeelin min baxiiratin ma uusan yeelin mid la dhag jeexay walaa saa'ibatin iyo mid la sii daayay toona jacaladani bimacnaa markaa abuuris ma ah laa yacnii kama wada buu yidhi maa khalaqa allaahu min baxiiratin walaa saa'ibatin maa khalaqa allaahu alla ma uusan abuurin lagama wadee maa jacala allaahu alla ma uusan yeelin baa laga wadaa wey macnaha sayara khalaqa bimanaa sayara sababtu waxay tahay baxiiradan iyo saa'ibadan iyo jaahiliyadii carabta ayaa xoolaha ee markii ay sifo mucayana yeeshaan ayay intay dhegta ka jeexaanba iska sidayn jireen ama addoommada marka qaarkood ku samayn jireen maalan neefka geela markuu intaasoo oo dhalo ayay waxay samaynayaan caadadoodiiyo dhaqankooda neefka intay dhegta ka jeexaanbay shan da ood oo kale toban da ood oo kale sida cadaadkood ahay ayay markaa kadib neefkii faraha ka qaadaan lama intifaacsanayo ratiga oo kale markuu intaasoo da-ood geela rimiyo iyo isagana sii daynaya saa'ibaa la yidhaahdaayo waa musayab lama intifaacsado lama rarto lama qasho duurkii iska joogaya marka dhaqamadii iyo caadaadkii ay lahaan jireen bay aayaddu radinaysa war waxaasi wax ilaahay yeelay ma ah. waa wax iyagu jeebkooda kala yimaadeen marka lagama wado maa jacala allaahu ay maa khalaqa allaahu lagama wado waaba jiraanba saa'ibadii waatan oo baxiiradii waatan oo wasiiladii waa kanoo waa jiraanoo waa wax jira laakiin ayagaa magacyadana u sameeyey sidana ka dhigay ilaahay kama dhigin soo ma ah, marka jacala bimacnaa khalaqa lagama wado hadda maa jacala allaahu alla ma uusan yeelin waay muusan abuurin maaha min baxiiratin ma yeelin neefkaa dhegta aad jilaaciyeen alla ma yeelin ayagaa jeebkooda kala yimid walaa saa'ibatinna alla ma yeelin neef sii daysanoo muxuu ahaay duurka iska jooga oon la intifaacsanayninna alla ma yeelin laa yacni kama wado marka maa khalaqa allaahu min baxiiratin walaa saa'ibatin alla kama wado khalaqa kama wadee macno kale laga wado wa qaala alla wuxuu yidhi liibraahiima nebi ibraahim wuxuu ku yidhi calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam innii jaaciluka linnaasi imaama innii anugu jaaciluka waan kaa yeelayaa mid kaa yeelayaan ah linnaasi dadkaan kaaga yeelayaa hogaamiye khayr baan kaaga dhigayaa dadka marka innii jaaciluka midku abuurayaanah linnaasi dadka imaaman ma suurtagal maaha sababta maxay tahay wuu sii caddeeye wuxu kama wado innii anigu khaaliqun mid abuuri baan ahay linnaasi dadka imaaman baan u abuurayaa lagama wado maxaa yeelay lianna khalqa ibraahiima ibraahim abuuristiisu kaana wuxuu aha mutaqadiman mid horreeyey buu ahaa yacni waxa weeye ibraahimow waan ku abuurayaa imaam adigoo dadka u ah wuuba la hadlayaa markaa sooma abuurna ya waaba abuuran yahayba hadalka lala hadlay innii jaaciluka ibraahim waa joogaa waana lala hadlayaa isagoo lala hadlayo haddana in la yidhaahdo waan ku abuuri ma suurtagal waaba abuuran yahay sidaas daraaddeed jaaciluka bimacnaa khaaliquka ma dhici karto maxaa laga wadaa marka macno kalaa laga wadaa innii khaaliquka ay musayiruka laga wadaa waxaan kaa ahaysiinaya oon kaa dhigayaa wa bimacnaa waa abuuran yahay laakiin markan waxaa laga dhigayaa imaam iyo hoggaan khayr oo lagu daydo wanaagga lagaga daydo kaasuu ilaahay ka dhigaya tabaaraka wa tacaala oo horay aanu jirin marka taasaa laga wadaa laa yacnii kama wado innii khaaliqu khaaliqun linnaasi imaaman kama wado maxaa yeele lianna khalqa ibraahiima ibraahim abuuristiisu kaana wuxuu a mutaqadiman hadalkaa marka loo jeedinayo abuurista aadam abuurista ibraahim waa ka horraysa waa abuuran yahay marka sidaas daraaddeed khaaliquka suurtagal maaha macno kalaa laga wadaa marka ayib oo aan macnaa khalqi ahayn wa qaala ibraahiimu ibraahim wuxuu yidhi rabbi rabbigayow ijcal yeel haada albalada beledkan aaminan mid aamina ka dhig ma dhici karto in laga wado ijcal abuur haadal balada beledkan abuur aaminan isagoo aamina maxaa yeele beledku marka waaba abuuran yahayba waa beledkee waa maka soo ma ibraahim markuu ducadan ducaynayo oo beledkan u ducaynayo jaa maka waa abuuran tahay waa beled jira waaye soo maaha marka beledkan allow abuur ma dhici karto ah, ijcal bimacnaa abuur ma suroobi karto hadalkaa diidaya marka waxay noqonaysaa rabbi ijcal yeel haada albalada beledkan ka dhig aaminan yeeliddu waxay ku dhacaysa waa ammaanka ilaah waa ammaan sii oo aamin ka dhig ee abuur lagama wado wa qaala ibraahiimu ibraahim wuxuu yidhi rabbi ijcalnii alla waxaad iga dhigtaa muqiima asalaati mid salaada toosiya iga dhig suurtagal maaha in macnaha la yidhahdo rabbi ijcalnii rabbiyow i abuur muqiima salaati anoo salaad ooga ah oo waaba abuuran tahay maxaad ii weydiisanaysaa waa ee abuur maxay tahay ya waabaad abuurantao waa adigan io wax weydiisanaye adigoo abuuran haddana inaad i abuur tidhaahdo ma ba macquul maaha sidaas daraaddeed rabbi jacalnii iga yeel waay waxuu ilaahay weydiisanayo wuu abuuran yahay laakiin in ilaahay uu siiyo iqaamat asalaa Ah. oo uu ka dhigo mid salaada toosay rabbi jcalnii allow iga dhig muqiima salaati salaada mid toosiya oo salaada toosiya yacnii wuxuu ka wada laa yacnii kama wado yacnii ikhlaqnii iyo abuur muqiima salaati lagama wado ikhluqnii lagama wado muqiima salaat yacni macnaa khalaqa lagama wado waa wa qaala wuxuu yidhi alla tabaaraka wa tacaala anlaa yajcala inuusan yeelin lahum iyaga xadan wax dheef ah filaakhirati aakhare dhexdeeda inuusan wax dheefa u yeelin marka yuriidu allaahu anlaa yajcala lahum allaa yakhluqa lahum lagama wado anlaa yajcala inuusan yeelin lahum iyaga xadan wax dheefa filaakhirati waa abuuran yihiin dheefta aakharana waa abuuran tahay waxad la abuuraya ma aha ee ilaahay ka qaybgelin maayo baa laga wada dheeftii waa abuurantaha iyagana waa abuuran yihin soo ma oo dheeftii aakhara waa jirtaa laakiin yani la siin maayo anlaa ah, yajcala inuusan yeelin lahum iyaga xadan wax dheefa fi laakhirati aakhara dhexdeeda ayib wa qaala alla wuxuu idhi liummi muusa nebi muuse hooyadii wuxuu ku yidhi innaa annagu raadduuhu muuse waan kuwa soo celinayaana ilayki adigaanu kuu soo celinaynaa wajaaciluuhu kuwa ka dhigayaanu nahay muuse min almursaliina kuwa alla dirsaday mid ka mid ah, rususha ilaahay dirsanayo khalqigiisa u diri doono mid ka midaannu ka dhigaynaa wa marka wajaaciluuhu wa khaaliquuhu maa la dhihi ah, wa khaaliquuhu waannu abuuraynaa min almursaliina isagoo ka mida ma suurtagal ba leanna markaa lala hadlayo hadalka loo jeedinayo muxuu ahaayey ummu muusa soo nebi muuse markaa ma abuur nebi muuse markaas yani wajaaciluuhu min almursaliina abuur lagama wadee wajaaciluuhu waxaan ka dhigaynaa ayb wajaaciluuhu min almursaliin baan ka dhigayna laa yacnii kama wado wakhaaliquuhu kuwa abuurayaanu nahay min almursaliina isagoo ah ma macnaha lagama wado maxaa yeelay lianna allaha alle wacada wuxuu u yaboohay umma muusa muuse hooyadii alla wuxuu u yaboohay an yaruddahu inuu muuse soo celiyo ilayhaa iyada u soo celiyo uma markaa kadibna yajcaluhu inuu ka dhigo bacda dalika markaa kadib rasuulan inuu rasuul ka dhigo markii loo soo celiyo isagoo nabad qaba ilan waxaa ku xigta mxuu ahay badda ku rid ah, webiga ku ridbe markaad webiga ku riddo ballan weeye inaan kuu soo celinayno isagoo isfayow marka lagu soo celiyo kadibna rasuul baan ka dhigaynaa waa abuuraynaa maha manaa ayb wa qaala alla wuxuu idhi tabaaraka wa tacaala wayajcala inuu yeelo alkhabiia midka xun bacdahu qaarkii calaa bacdin qaarka kale korkiisa inuu yeelo oo fa yarkumahu uu isku raseeyo jamiican dhammaantii oo fa yajcalahu uu yeelo fii jahannama jahannama dhexeeda uu yeelo yacni allah tabaaraka wa tacaala inta xunxun dembiilayaasha ee khariban ayuu isdul saarsaaraya waa laysku dul rasaynaya marka laysku dul raseeyo kadibna fayajcaluhu wuxuu yeelayaa fii jahannama fayajcaluhu wuu ku abuurayaa fii jahannama miyay suurtagalta suurtagal maaha addoommadani waa addoommo adduunkii soo joogay gaalnimo iyo khubti bay soo shaqaysteen waa khariban yihiin waa mxua waa abuuran yihiin waa layskor soor saaraya markii layskorsaaro laysku raseeyo kadib ayaa jahannamo dhexdeeda la yeelaya ee lagama wado jannamo dhexdaa lagu abuuraya lanna waaba sii abuurnaayeena oo dembiyeyba soo galeenoo adduunkay soo joogeen ayb fayajcaluhu fii jahannama marka lagama wado abuuris meeshan ma geli karayso wa qaala alla wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala wanuriidu waxaannu doonaynaa an namunna inaan ku galladaysanno cala aladiina kuwii korkooda istudcifuu la daciifsaday filardi dhulka dhexdiisa lagu daciifsaday wanajcalahum inaanu ka dhignaanu doonaynaa a'immatan madax madax diineed iyo kuwa khayrka lagaga daydo wanajcalahum inaanu ka dhignaanu doonaynaa alwaariiina kuwa dhaxla fircoon iyo qowmkiisiiyo marka la baabi'iyo kuwa dhulka dhaxlo u hadha oo kuwa uga dambeeya inaan ka dhignaan doonayna marka waxaa laga hadlayay reer bani israa'iil soo maa marka wanajcalahum waan abuuraynaa a'immatan suurtagal maa wanajcalahum alwaariiina waan abuuraynaa alwaariiina suurtagal maa saas way maanaa bimacnaa najcalahum bimacnaa khalaqahum waariiin suurtagal maa leanna waxaa diidaya hadalkaa diidaya waa waxa laga dhigay loo soo kordhinayo way abuuran yihiine waa in laga dhigo hogaamiyeyaal khayr iyo wanaag dadka ku hogaamiye waxaa loo soo kordhinayaa oo laga dhigayaa inay fircoon iyo qowmkiisa marka la halaago ay dhulka iyagu uga dambeeyaanoo ka dhaxlaan taa weeye midda laga dhigayee way abuuran yihiin suurtagal mee horay bay u abuurnaayeen ee abuurista wax ka siyaatan bay aayaddu ka hadlaysa ayb wa qaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala falammaa goortii tajallaa uu u muuqday rabbuhu rabbigii liljabali buurtii markuu u muuqday jacalahu alla wuxuu ka dhigay buurtii dakan burbur buu ka dhigay way riiqantay iyadii dhanba marka jacalahu wuu abuuray falammaa tajallaa markuu isu muujiyey rabbuhu liljabali buurtii markuu u muuqdayoo rabbi isu muujiyey jacalahu wuu abuuray buurtii dakan ayadoo burbursan ma suurtagal ba jacalahu wuu abuuray suurtagal maaha ee buurtu way sii abuurnayd maxaa ku soo kordhay markuu alle isu muujiyey waxaa ku soo kordhay inay baaba'dayo burburtay marka jacalahu bimacnaa sayarahu wuxuu alla ka dhigay dakkan burbur buu ka dhigay ee wuu abuuray lagama wada macnaha hadalkuna maba qaadan karaba laa yacnii kama wado wa khalaqahu alla wuu abuuray dakkan iyadoo burbursan buu abuuray lagama wado hadalkana maba suuroobi kartaba wa miluhu kaas kuwa la midka ana oo fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa xaalay ahaatee kaiirun waa badan yahi jacale oo macno aan khalaqo ahayn loo abuuray loo isticmaalayo oo macnayaal kale oo aan khalaqo ahayn loo isticmaalayo iyaduna qur-aanka waa ku badanta ayib haddaba haddii qur'aanka laftiisii aan ka helay allah tabaaraka wa tacaala oo jacalo marna u isticmaalaya khalaqa marna macno kale u isticmaalaya weli waxaa la daba joogaa innaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan oo ay u deliishadeen jacaladu bimacnaa inay khalaqa tahay qur-aankuna sidaa makhluuq ku yahay tii baa la daba socdaa marka adeer jacaladan aad innaa jacalnaahu khalaqnaahu aad ku fasirteen tafsiirkan kadaatu jacalo macaani badan bay ku timaadaaye maxaad jacalo aad khalaqa uga dhigteen innaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan maxaad jacalada halkan uun khalaqo ugu fasirteen macaani badan bay qur-aanka ku timaadae qaabka bay qaabka u radinayaan wuxuu yidhi imaamku marka fahaada kan iyo wamaa kaana wixii ahaaday calaa miaalihi isagoo kale wixii ahaaday sidiisaasoo kale wixii ah laa yakuunu ma ahaado calaa macnaa khalaqa khalaqa macnaheeda ma ahaado kumana yimaado faidaa goortii qaala allaahu alla marka uu yidhaahdo jacala jacalo markuu allag yidhaahdo uu isticmaalo calaa macnaa khalaqa khalaqa macnaheeda oo wa qaala marna uu yidhaahdo jacala calaa hayri macnaa khalaqa khalaqa macnaheeda macno aan ahayn uu alla tabaaraka wa tacaala ku yidhaahdo uu isticmaalo fa biayi xujatin xujadeebuu qaala yidhi aljahmiyu jahmigii jacala calaa macnaa khalaqa uu yidhi bimacnaa wax weeyaan haddii marna alla tabaaraka watacaala jacalo oo macnaa khalaqa'a uu alla yidhi oo qur-aanka ku yidhi marna jacalo oo aan macnaa khalaqa ahayn alla qur-aanka ku yidhi war jahmiyow maxaad jacalo oo dhan macnaa khalaqa uga dhigtay saas way macnaha jahmigii khalaqada qur-aanka oo dhan jacalada qur-aanka oo dhan macnaa khalaqa ka dhigay biayi xuja wey marka maxaa dliil ah maxaad u deliishatay seed uga dhigtay haddii ilaahay macnaha noo isticmaalay macnaha noo isticmaalay adigu maxaad halkaa macno uga dhigtay maxaad u xujaysatay saas man fahaada kan iyo wamaa kaana wixii ahday calaa miaalihi isaga miaalkiisoo kale ahaaday laa yakuunu ma ahaanayo calaa macnaa khalaqa ma ahaado macno kale loo isticmaalaya faidaa goortii qaala allahu alla uu yidhahdo marka jacala calaa macnaa khalaqa marka uu isticmaalo oo wa qaala uu yidhaahdo jacala mar kale calaa hayri macnaa khalaqa khalaqa macnaheeda macno aan ahayn uu u isticmaalo hee fa biayi xujatin xujadee baad marka qaala uu yidhi aljahmiyu jahmi uu yidhi aljahmiyu kii jahmiyada ka tirsanaa waa ah, ama ha noqdo jahmigii aasaasay ama mid kaleetoo raacsan ha noqdeen fa biayi xujatin buu qaala yidhi aljahmiyu kii jahmi loo isnisbeeyey yacni xujadee buu ku yidhi jacala calaa macnaa khalaqa uu ku yidhi jacalo oo macnaheedu khalaqo wadaya xujadee buu ku yidhi muxuu u deliishaday wa maxaa xujo u ah ayib fain radda hadduu celiyo marka aljahmiyu aljacla ila almacna aladii hadduu u celiyo jacliga ila almacnaa macnihii xaggiisa hadduu u celiyo alladii macnahaasoo wasafahu allahu alla uu ku sifeeyey fiihi dhexdiisa fadaaka wey markaas fadaaka yani waxa weeyaan faintaasi intaasi waa waa xarfu shardi soo maha jawaabkii baa meesha ka maqan fain radda hadduu celiyo aljahmiyu aljacla yani jacala ama yeelidda aljacla hadduu celiyo ila almacnaa macnihii xaggiisa hadduu u celiyo uu ku fasiro alladii macnahaasoo wasafahu allahu alla uu ku sifeeyey fiihi jacliga dhexdiisa fiihi macnaha dhexdiisa uu ku sifeeyey hadduu jahmigu u celiyo macnihii alla uu ku sifeeyey ama macnihii alla uu isticmaalay ama uu ku fasiraay fadaaka wey markaasi waa sax markaasi dhib ma leh wailaa hadduu yeeli waayo oo macnihii alla tabaaraka wa tacaala uu isticmaalay oo mar khalaqa ahaa marna macno kale ahaa hadduu kaa uu isticmaalana waa sax wailaa hadduu yeeli waayo oo uu soo istaago uun jacalo qur-aankao dhan bimacnaa khalaqa waa ya hadduu halkaa istaago uu yeeli waayo sidii allah tabaaraka watacaala macnihii macaanidii alla uu u kala isticmaalay ee uu ku yidhi hadduu ku fasiri waayo oo uu meel isaga dhego kaana markaa wuxuu ahaanayaa min aladiina kuwii mid ka mida ah, yasmacuuna dhegaysta kalaam allahi ilaahay hadalkiisa maqlay uma markaa kadibna yuxarifuunahu kalaamkii alla leexiyey min bacdi maa caqaluuhu markay fahmeen kadib bay leexiyeen walxaal hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin ayagoo garanaya hadalkii bay dhegaysteen way fahmeen kadibna markay fahmeen bay kas u leexiyeen macnihii haddii kale kuwaasuu ka mid noqonaya ayb bimacnaa jahmigu jacala macnaha kale macaanida kale gedisanee allah tabaaraka wa uu u isticmaalay ee qur-aanka ku yimid hadduu macaanidaa meeshaa u kala celiyo oo midii bimacnaa khalaqa ku timidna macno khalaqa uu ku fasiro u celiyo tii macno kale ku macnaheedii kale uu u celiyo fadaaka weye markaas hadduu yeeli waayo soo marka wuxuu hoosgelayaa qolyaha ilaahay quraanka kariimka ku sheegayo qolyo ilaahay hadalkiisa dhegaysta kadibna markay fahmeen ayagoo garanaya kas macnaha u leexiya haddii kale kuwaasuu ka mid noqonaya wey macnaha waa sida ilaahay tabaaraka wa tacala ahlulkitaabka uu ku sifeeyey oo qur-aanka uu ku sheegayo ayaga oo hadalkii ilaahay dhegaystay oo kalaamkiisii dhegaystay oo fahmay bay haddana macnaha leexinayaan ujeeddo ay ka leeyihiin ama dan adduunyaay ku gaadhayaan ama shaydaan iyo balaaya u ahriyo u yeedhiyey wahaakada wailaa haddii kale kaana wuxuu ahaanayaa min aladiina kuwii mid ka mida yasmacuuna dhagaystay kalaam allaahi ilaahay keligii hadalkiisa maqlay uma markay maqleen kadibna yuxarifuunahu kalaamkii alla leexiyey oo macnihiisii ka leexiyey min bacdi maa caqaluuhu markay fahmeen kadib bay leexiyeen walxal hum iyagu yaclamuuna og inay leexinayaanoo qaldan yihiin kuwaasuu ka mid noqonaya haddii kale jahmi oo usaa yeeli waay falammaa qaala allahu markuu alla yidhi marka intaasoo dhan maxaa loo soo socday doodaa dheer iyo tafaasiishaas iyo jacale in la dabagalo qur-aanka macaaniday ku timid waxaasoo dhan waxaa loo socday in laga jawaabo inaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan in jawaab uu ka bixiyo jacaladaasoo bimacnaa khalaqa ay isticmaaleen jahmiyadu yuu doonayay inuu ka jawaabo maqsuudkii buu u yimid marka hadda wuxuu yidhi marka falamaa qaala allahu markuu alla yidhi innaa annagu jacalnaahu waxaanu waan soo dejinnay w qur siduu imaamku wata way maanaa innaa annagu jacalnaahu qur'aankii baan soo dejinnay qur'aanan isagoo qur'aana carabiyan oo carabi ah lacallakum tacqiluuna si aad u fahantaan ilaan idinkiibaa carab ah oo luqadiinniibaa carabi ah marka waa la soo dejiyey isagoo luqadda carabta ah lacallakum tacqiluuna si aad u fahantaan wa qaala alla wuxuu idhi tabaaraka wa tacaala litakuuna si aad u ahaato nebi maxamedow darteed min almundiriina kuwa diga bilisaanin carab luqad carabiyin oo carabi a ah, mubiinin oo cad yacnii luqad carabiya oo cad isagoo ah inaad kuwa diga ka mid noqoto ayaanu kuugu soo dejinnay wa qaala alla wuxuu yidhi fainamaa yasarnaahu waannu fududaynay qur'aanka bilisaanika carabkaagaan ku fududaynay bilisaanika luqadaadaa laga wada oo luqadii carabiga ahayda yaan qur'aankii ku fududaynay isagoo carabi ah ayaannu fududaynay wey macnaha sidaas weyaan intaasoo dhan maxay tilmaamaysaa allah tabaaraka wa tacaala qur'aanka kariimka ah wuxuu ka dhigay ama ku soo dejiyey ama ku caddeeyey luqadda carabiga lagama wado marka khalaqa eh waxaa laga wadaa ama anzalnaahu ama waxaa laga wadaa bayannaahu ama waxaa laga wadaa sayarnaahu macaanidaasaa laga wadaa amaa khalaqa ma suuroobi karto ayib inay sidaas tahay oo laga wado luqad carabi baanu ku soo dejinayna aayadahan kalaa kutusaya oo ah litakuuna min almundiriina bilisaanin carabiyin mubiin fainamaa yasarnaahu bilisaanika waa abuurnay lagama wadee luqadaasaan ku caddaynay luqadaasaannu ka dhignay luqadaasaan ku soo dejinnay jacaladu macnaha w ee lagama wado waan abuurnay lagama wado falamaa jacala allahu markuu alla yeelay alqur'aana qur'aankii carabiyan markuu carabi ka dhigay ayb oo wayasarahu uu fududeeyey bilisaani nebiyihi nebi maxamed sal lay slm luuqadiisana ku fududeeyey kaana wuxuu ahday daalika arrinkaasi ficlan fal oo min afcaali illaahi ilahay afcaashiisa ka mida tabaaraka wa tacaala falkaasoo jacala uu yeelay alqur'aana qur'aankii bihi sababtiisa carabiyan uu kaga dhigay ah, allaha qur'aankii markuu ku hadlay qur'aanka hadalkiisa abu alla wuxuu ka dhigay carabi ka dhigay saas way falkiisaas iyo ficilkiisaas ayuu qur'aankii carabi kaga dhigay oo ku fududeeyey oo ku soo dejiyey wey macana ayb yacnii wuxuu ka wadaa haada kani bayaanun waay waa caddayn liman araada ciddii doonto doona hadaahu allaahu ilaahay baa hanuunin mubayinan isagoo wax caddaynaya saasuu idin qorayaa ama inoo qorayaa laakiin hadalkaas dambe haada bayaanun liman araada hadaahu allaahu mubayinan waa hadal waxoogaa rakaakaa ku jirta qallayf baa ku jira iyo adeeg ee nusakh kale markaad fiiriso hadal ka gedisan baa halkaa ku yaalla oo ka fiican hadalka kale wuxuu leeyahay kaana dalika ficla min afcaali اllah jacala bihi اlqur'aana carabiya intaas waa sax soo inooma qorno kadib wuxuu yidhi fafii haada meesha yacni uu inoo qoray fafii haada bayaanun liman araada allaahu hudaahu saasaana fiican fa fii haada kan dhexdiisa waxaa ku sugan bayaanun caddayn liman cid wax loo caddaynayo araada allaahu alla uu doono hudaahu hanuunintiisa uu doono bimacnaa carabi waxaa looga dhigay waxaa loo caddaynayaa ciddii ilaahay hanuunkiisa doono marka yacni nushadaa kale hadalkaa ku yaala ayaa ka fiican kan inoo qoran kan waxoogaa rakaaka ku jirta ayb kana maqsuudka ku cad walayse ma ahanin buu imaamku yidhi kamaa zacamuu say sheegteen jahmiyadu ma aha inaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan say jahmiyadu sheegeen ma aha hadalkaa gooni u go laysa kamaa zacamuu hadalkaasi waa hadal xidhan oo joogsi geli hadalku halkaasu ku go'ay macnaahu waa bilaabanayaa marka siday sheegeen oo khalaqa'a ma aha hadduusan ahayn siday iyagu sheegteen muxuu yahay wey marka macnaahu macnihiisu waxa weeye anzalnaahu waan soo dejinnay bilisaani alcarabi baan ku soo dejinnay wa qiila waxaa la yidhi bayannaahu waan caddaynayna waa lagu fasiray marka innaa jacalnaahu eh, wuxuu noqonayaa anzalnaahu ama wuxuu noqonayaa bayannaahu waan caddaynay caddayn inay tahay iyo soo dejinna aayadaha ka dambeeyaa ku tusaya macnaheedu macnaha oo sidaa ku sheegay ayib waxaa kaloo u markhaati kacaya aayadda iyadana ku jirta ee suuratu yuusuf bilowgeeda innaa jacalnaahu soo maahayn tan innaa anzalnaahu qur'aanan carabiyan lacallakum tacqiluun soo maaha tii oran maxay ahayd inaa jacalnaahu qur'aanan carabiyan lacalakum meesha jacalnaa iyadoo anzalnaa la geliyey baa qur ku timid soo ma suuratu yuusuf bilowgeeda inaa anzalnaahu qur'aanan carabiyan lacallakum tacqiluun marka jacalnaahu anzalnaahu inay tahay halkanay bay ku caddahay ilan qur waa isfasiraya ayb sidaa oo bimacnaa jacalnaahu qur'aanan in anzalnaahu laga wado sidaa lagu fasiro ayaa waxaa ku maray imaamu lmufasiriin ibnu jariir abari qurtubina wuxuu ka soo guurinayaa sudi iyo iyo thawri iyo zajaaj iyo aymo noocaasa ayay ka soo guurinayaan bayannaahu tafsiirka labaadna isagana aymadii tafsiirka qaar baa maray oo imaam zajaaj iyo eyrkiibaa isagana maraya tafsiir kalaa jira oo isagana ah inaa jacalnaahu ay ayarnaahu sayarnaahu waxaan ka ahaysiinay iyadana waa tafsiir saxo aimmadii ah, salafka qaar baa maray ayib oo waxaa ka mida kelimadan hadda jacala oo khalaqa intay ku fasireen ay qur'aanka u deliishadeen makhluuq yahay waxaa sidanoo kale dood aad u dheer ka galay oo aad u faahfaahiyey meelahay qur-aanka ku timid iyo mid walba macnahay leedahay aimmadii ay isku wakhtiga ahaayeen imaam axmed caleyh raxmatullah waxaa aad ugu dheeraaday ninkii la dhihi jiray cabdilcasiis ibnu yaxya alkinaani cabdilcasiis ibnu yaxya alkinaani kitaab buu leeyahay la yidhaahdo muxuu ahaayey alxayda kitaab la yidhaahdo alxayda walictidaar oo uu kula dooday ninkii muctasilada raggii ugu weynaa waaga ahayo bishrilmariisi la dhihi jiray waa kitaab qayim ah dood cilmiyeed adabsan oo cajo badan ma'muun baa markaa dhexdhexaadinaya oo fadhiyo oo labadooda isla dhegaysanaya isku wakhti bay ahaayeen imaam axmed caleyh raxmatullah muxuu cabdilcasiis bn yaxya alkinaani laba sanuu ka horreeyey mise xagga geerida laakiin isku casri ahay kitaabkiisaas waa kitaab nafiisa jiddan haddaad yani wax weeyaan akhrido doodda iyo siday u dhex maraysa iyo siduu uga raynaya iyo waad yaabaysaa macnaha istidlaalka qur-aanka siduu ilaahay ugu fududeeyey iyo markii hore siduu ku galay iyo qiso cajiiba marka kitaabkaas waa kitaab qayim waxaa isaguna la mida alimaamu daarimi labadiisa kitaabba alraddu cala aljahmiya iyo kitaabkiisa naqd almariisi isagana labadiisa kitaabba masalada jacale iyo siday ugu deliishadeen jahmiyadii iyo muctasiladu qur-aanka makhluuq inuu yahay iyo doodeeda iyo intii meelahay qur aan kaga soo aroortay iyo macaaniday kale leedahay isaguna tafaasiil fara badan buu ka bixi isaguna alimaam daarimi mucaasir buu la ahaa alimaam axmed caleyh raxmat ullah isku waqhtiyay ahaayeen sidaasuu yahay marka yacni adigu ama sayaro dheh ama anzalo dheh ama bayano dheh macaanidaa kaley leedahay ee bimacnaa khalaqa lagama wado saad u deliishateen aayaddu ma ah wey macna ayb alimaam alqurtubi calayh raxmat ullah iyo shaarix ataxaawiya iyo a'immada salafka rag ka mida a'immada madhab muxuu ahaaye culimmada sunnada ka mid aha waxay leeyihiin jacala markay tahay bimacnaa khalaqa iyo markay tahay macnaheedii jacliga ahaa ee saxda ah waxaa lagu kala gartaa markay bimacnaa khalaqa tahay hal mafcuul bay qaadataa markay jacala bimacnaa sayara tahayna laba mafcuul bay qaadataa saas way maanaa hal mafcuul markay qaadanayso bimacnaa khalaqaa laga wadaa markay laba mafcuul u gudubto bimacnaa waxaa laga wadaa jacligii caadiga ah oo tasiirka ah hadda u fiirsa innaa jacalnaahu qur'aanan ma mafcuul bay qaadatay mise laba mafcuul labay qaadatay soo maa innaa jacalnaahu mid waa damiirka damiirulghaybaha mafcuulka labaadna waa qur'aanan sidaas yaraaddeed khalaqa ma noqon karto khalaqa markay tahay hal mafcuul basay qaadanaysa oo ma noqonayso waxaad leedahay maalan khalaqa alarda soo ma dhulkuu abuuray mafcuul labaad qaadan mayso marka haddii mafcuul labaad inay u gudubto ay toos gudbi karto laakiin jacala markay macnaheedii sayaro ama bayano ama anzalnaahu tahay markaasi laba mafcuul bay u gudbaysaa marka ta saddexaad waxa weeye alimaam cabdilcasiiz alkinaani cabdilcaiis bin yaxya alkinaani wuxuu leeyahay waa laga maarmaan siyaaqa iyo kelimada ka dambaysa jacala markaad fiiriso inaad macnaa khalaqa inay tahay iyo inay macno kale laga wado waxaa caddaynaya ama kelimaadka ka dambeeya ee iyada ku xidhan ama siyaaqaa laga fahmaya laabudda min qariina laabudda waa inuu jiro daliil lamaana ah oo ku lamaan oo aayadda ka mida oo macnaha caddaynaya waa inuu jiro saas way maanaa inta la iska sii daayo macno qasan qur-aanku ma leh macno lagu wareerana ma leh laakiin waxaa laga yaabaa ruuxa jaahilkaee qur-aanka tafsiirkiisa aan aqoonin sida jahmiyada iyo muctasiladaa iyo in ay yani ama luqadii carabiga ay jahalo ka yihiin ama qur-aankii iyo tafsiirkiisii iyo siyaaqiisii iyo sibaaqii iyo lixaaqii iyo qaabkii loo fasiri lahaa jahalo ka yihiin sidaas way macana waxyaaluhu uu ku ifxaaminaya waxaa ka mid a ninka la yidhaahdo bishir marisi oo kale cabdilcasiis alkinaani kitaabkiisa wuxuu leeyahay markuu la doodo la doodo la doodo oo uu soo xidhxidho oo uu ka fakan waayo iyuu marka dambe wuxuu leeyahay ma'muum baa markaa u dhexeeya oo dhagaysanayo oo hadalka qaybinaya oo markii laga baxo soo celinayo oo markaasuu wuxuu ku leeyahay yaa amiira almu'miniin ilaahay jiritaankaaga ha dheereeye ninkan kadaatu wuxuu yidhi luqadii carabigeed buu jaahil ka yahay hadduu luqadii carabigii asaaliibteeda loo isticmaalo iyo fahmi lahaa oo carabi ahaan laha waan fahmi laha buui waxaan ka hadla laakiin luqadii carabiga jaahil waa cajami buuhi ninkani mushkilada haysataay waxa weeye luqadii carabigahayd ee qur-aanku ku soo degay baa isagoo cajami garanay intuu soo galo wuu markaasi tafsiirkii iyo qur-aanka macnihiisi hallaynaya sidaas way maan ayb uma markaa kadib ina aljahma ninkii jahmi la dhihi jiray iddacaa wuxuu sheegtay amran arin aakhara oo kale yaa jacalo soo lagama farxalan jacalo laga farxalay arrin kalu haddana la yimid maxay tahay uma markaa kadib ina aljahma iddacaa wuxuu sheegtay amran arrin aakhare oo kale wa huwa arrinkaasina min almuxaal waa waxaan suurtagal ahayn muxaalku waxa weeyaan bimacnaa mustaxiil waa waxaan suuroobi karinba fa qaala wuxuu yidhi ahbiruunaa noo sheega nooga warrama cani lqur'aani qur xaggiisa nooga warrama ahuwa isagu allah ma allah aw ama amase hayrullaahi mise alla ma ah. ah laba mid soo gala inaad tidhaahdaan qur'aanku waa alle iyo inaad tidhaahdaan alla ma ah ila waa u labadaas wixii jiraayi waa alle iyo iyo waxaan alla ahayn soo maa ah? marka qur'aankani ma allah mise alla ma ah su'aashaasuu jahmi keenay iddacaa wuxuu sheegtay filqur'aani qur'aanka dhexdiisa amran arrin buu sheegtay oo yuuhimu uu ku moodsiinayo annaasa dadka uu ku moodsiinayo yacni dadka uu ku wareerinayo ku qasayo ayib ismoodsiis buu dadka ku ridaya fa idaa goortii su'ila la weydiiye aljaahilu ruuxaan wax garanaynin cani lqur'aani qur xaggiisa markii la weydiiyo su'aashan laga weydiiyo huwa isagu allah miyaa qur-aanki oo amase hayrullaahi mise alle alle ma ah su-aashaa markii jaahilkii la weydiiyo budda waxaa laga maarmaan noqonaya min an yaquula inuu yidhaahdo biaxadi alqowlayni labadaa hadal midkood inuu yidhaahdo markuu jaahiliyo qaabadu jawaabta aadan garanayn nimankan iyo dabinkooda sida looga baxo shubahaadkooda looga jawaabo markaadan garanaynin labadaa mid unbaad geli war ha warwareegaysanin allah iyo addoommo unbaa kala jira wax saddexeeya ma jiro laba mid soo gal inaad tidhaahdo qur-aanku waa alle iyo inaad tidhaahdo alla ma waad wareeri marka soo maha haddaadan marka garanaynin labada hadal mid baad ku dhici laba mid baad ku jawaab inaad tidhahdo qur-aanku waa alle iyo inaad tidhahdo alla maaha labadii gode uu kuu qoday mid ka mida inaad ku dhacdo waa kama fakan karti leanna jahliya qoondarraa ku hayso qaabkii baadan garanaynin shubhadan looga jawaabi lahaa faida su'ila markii la weydiiye aljaahilu can ilqur'aani qur'aanka xaggiisa marka wax laga weydiiyo oo jahmigaasoo kale uu weydiiyo oo yidhaahdo huwa qur'aanku allaahu alla miya ow hayrullaahi mise alla ma ah falaabudda waxaa laga maarmaana lahu isaga looga maarmaana min an yaquula inuu yidhahdo biaxadi alqowlayni labadaa hadal midkood inuu yidhaahdo waa ku qasban yahay ayib fain qaala hadduu yidhahdo marka markaad labadii god mid u gasho aad tidhaahdo waa allaahna hadal jahmi u daba yaalla haddaad tidhahda alla ma ahana hadal baa u dabayaal waa ka marka fain qaala hadduu yidhaahdo huwa isagu jaahilkii waay jaahilkii su la weydiiyey hadduu yidhaahdo huwa qur'aanku allahu alla wey qaala wuxuu dhahayaa marka lahu isaga aljahmiyu jahmigii wuxuu ku leeyahy kafarta waad gaalowday diintii baabad ka baxday ya ma qur'aankan halkan yaalle aan akhrisanayna muxuu ahaay meesha saaraynee soo qaadayna baad leedahay waa allah adeer waad gaalowdaye towxiidso haddii kale qoortaa lagaa goynaya soo ma jeed god baad ugu dhacda wain qaala hadduu yidhaahdo huwa qur'aanku khayrullaahi alla ma ah haddaad tidhaahdo jawaabta qaybteedii labaad samayso aad ku jawaabtoo tidhahdo maye qur'aanku alla ma aha saa haddaad tidhaahdana qaala markaasaa wuxuu ku leeyahay sadaqta waa runta sax baa tahay ayb maxaa daba yaala marka falima laa yakuunu muxuusan u ahaanayni marka hayrullaahi waxaan alla ahayn makhluuqan muxuusan makhluuq u ahaanayni ya soomaadan dhihin qur'aanku alla ma aha soomaadan dhihin waxaa kuu daba taalla waxaan alla ahaynba soo makhluuq maaha ya wixii jiraaye waa alle iyo iyo makhluuq markaad tidhi alla ma aha waad saxsan tahay hade markaa ku dar un inuu makhluuq yahay halkaasuu markaa kula gelaya ayib falima maxay buusan laa yakuunu u ahaanaynin hayrullaahi waxaan allaba ahayn makhluuqan muxuusan makhluuq marka u ahaanayn mar hadduusan alla ahayn maxaa u diiday inuu makhluuq noqdo marka fa yaqacu markaasaa waxaa dhacaya fii nafsi aljaahili jaahilkaasi la wareeriyey naftiisa waxaa ku dhacaya min daalika arrinkaa xaggiisa xaaluu ka ahaaday maa yamiilu wax uu iilanayo bihi isaga sababtiisa ilaa qowli ljahmiyi jahmiga hadalkiisa xaggiisa ugu iilanayo marka waxaa ku dhacayaoo qalbigiisa iyo naftiisa ku dhacaya shubha keenaysa marka inuu ku qanco jahmiga hadalkiisa oo u iisho oo xagga uu aado u leexdo fikirkiisii ahaa qur inuu yahay makhluuq ilaan waa ka fakan waayemogta istidraaj buu kugu sameeyey muqadimuu kuu dhigay muqadimadiibuu kula soo maray natiijuu kula keenay natiijadii laasimkeediibuu ku geliyey marka marka horeba macnaha ilaan waxaad isaga qabato iyo muxuu hangoolaad isaga qabato weynay ayb fa marka waxaa dhacaya fi nafsi ljaahili ruuxa jaahilka naftiisa waxaa ku dhacaya min dalika arrinkaa xaggiisa xaaluu ka ahaaday maa yamiilu wax uu iilanayo bihi maagaa sababtiisa ilaa qowli ljahmiyi jahmiga hadalkiisa xaggiisa ugu iilanayo wa haadihi almas'alatu mas'aladani min aljahmiyi xaalay ka ahaatay min almaqaaliidi waa waxyaabuhu dadka ku khalday ka mid tahay maqaalii min almuqaalaaat waay macnaa mima yuqaalitu bihi annaas waa waxyaalaha dadka uu ku khaldo uu kugu qasayo uu kugu wareerinaya ka mid tahay ayb faljawaabu marka jawaabtii maxay tahay jawaabtii waata faljawaabu jawaab liljahmiyi jahmiga loo jawaabaayey idaa sa'ala hadduu weydiiyo oo idaa goortii sa'ala uu weydiiyo oo faqaala yidhaahdo ahbiruuna noo warrama cani lqur'aani qur nooga warrama huwa isagu allah miya aw amase hayrullaahi mise alla ma aha qiila waxaa la leeyahay lahu isaga waxaa lagu leeyahy waata jawaabtu jawaabtii jaahilku garan waaye jahmigana laysaga celin lahaa waata qiila waxaa la leeyahay lahu isaga lagu leeyahay wa ina allaha alle jalla anaa'uhu ammaantiisu sarraysaya ammaantiisaa sarraysee alle lam yaqul ma dhihin filqur'aani qur'aanka dhexdiisa ma dhihin inna alqur'aana qur'aankii ana waa aniga qur'aankii waa aniga alla ma dhihin walam yaqul ma uusan dhihin hayrii qur'aanku aniga ma ahana ma dhihin qur'aanku waa wax kalena ma dhihin alle qur'aanku waa anigana ma dhihin markaan qur-aanka kariimka aayadihiisa aad akhrido hal aayada heli maysid oo dhahaysa ya oo alla uu leeyahay qur-aankii waa aniga aniga quraanku isku mid baannahay ma helaysa aayadna heli maysid dhahaysa qur-aanku aniga ma ahana heli maysid soo ma labadaa midna adeer qur ka heli maysid jahmiyo horta o wa qaala wuxuu yidhi muxuuse yidhi alla tabaaraka wa tacaala labadaa midna muusan dhihin wa qaalase wuxuu yidhi alla tabaaraka wa tacaala huwa qur'aanku kalaamii waa hadalkaygii fa sammaynaahu annagu ku magacownay qur'aankii bismin magac baan ku magacownay oo sammaahu llaahu alla uu ku magacaabay bihi isaga ah, qur-aanka ilaahay muxuu ku magacaabay ya wuxuu ku magacaabay waa kalaamkaygii ya waa sifadaydii annagu wixii ilaahay ku magacaabay baanu qur'aankan ku magacaabaynaa haddaadna tidhaahdo qur-aanku ma allah ba mise allab ma aha waxaanu leenahay waa hadal alle maxaa yeele ilaahay labadaa aadna weydiisa midna kuma magacaabo laakiin magac ka gedisan buu siiyey oo ah inuu yahay kalaamkaygii waay ayb fasamaynaahu qur-aanka waxaan ku magacownay bismin magac oo sammaahu allaahu alla uu ku magacaabay bihi isaga faqulnaa waxaanu nidhi kalaamullaah qur-aanku waa hadalkii alle faman samaa ruuxii ku magacaaba alqur'aana qur'aanka bismin magac oo samaahu llaahu alla uu ku magacaabay bihi isaga kaana wuxuu ahaanayaa min almuhtadiina dadka hanuunsanaya saxan buu markaa noqonaya waman sammaahu ruuxiisa ku magacaaba qur-aanka bismi hayrihi magacii alla ku magacaabay magacaan ahayn ku magacaaba kaana wuxuu noqonayaa markaa min aldaalliina kuwa lunsan buu noqonaya adeer jahmiyow soo gal kaalay ma allaan raacnaa mise falsafadaadan raacnaa hadduu yidhahdo falsafadayda raacoo alla ka taga wuu gaaloobi kafarta billaahi baa la dhihi hadduu yidhahdo allaan raacaynaana waxaa la leeyahay ilaahay qur'aanka wuxuu ku magacaabay hadalkiisii falsafadan ama allah baa qur-aanku mise ma aha adeer bannaanka la mar soo raac allo waxaad tidhaahdaa qur-aanku waa hadalkii alle waxaanaad waddoo kalena jooji waman sammaahu bismi hayrihi kaana min adaalliin ayb waqad fasala allahu bayna qowlihi wa bayna khalqihi halkaasuu masalo kale ka sii gelayaayo wuxuu doonayaa marka ayb qur-aanku inuu hadalkii ilaaha yahay oo alla ku sheegay inuu hadalkiisa yahay xagay ku taallaa tinakaba gudbin ay qur-aanka sheegay ay nacam faajirhu xataa yasmaca kalaam allah wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah soo ma hadduu mid gaalada ka mida ammaanku weydiisto ammaan sii ilaa uu hadalka ilaahay dhegaysto aayado fara badan soo ma marka ilahay wuxuu ku sheegay kalaam allah kalaamkuna waa sifo soo lama yidhaahdo waa daatadii daatada ma ahana lama yidhaahdee waa sifo ay leedahay daatadu leedahay saas way macana lilahi almaal lacla laakiin suura taqriibiya maalan tusaale taqriibi ah adiga maalan sifaadkaada makhluuqa sifaadkiisa sifadaada haddii lagu yidhaahdo ma adiga mise adiga ma ah. jawaabtaadu maxay tahay jawaabtaadu waxa waa sifadaydii soo ma ah, waad caddahay waad madowdahay waad dheer tahay waad gaaban tahay deeqsi baa tahay waa sifadaadii sooma waa sifo daatadaadu ay ku sifaysan tahay wa haddii marka falsafad lagula yimaado lagu yidhahdo sifadaadu ma adiga mise way kaa baxsan tahay jawaabtu waxay adeer waa sifadaydii waay soo marka kalaam waa sifo alleh qur waa sifadaa rabbi tabaaraka wa tacaala oo waa kalaamkiisa qur sidaas way macnaha halkan marka wuxuu ka gudagelayaa inuu kala saaro guud ahaan allah hadalkiisa iyo khalqigiisa soo inooma taqriirinin qur'aanku waa hadal alle hadalka allana inuusan makhluuq ahayn maxaa daliilo ah hadduu gudagelayaa marka adilada ku tusaysa hadalka alle guud ahaan iyo makhluuqu inuu kala duwan yahay oo hadalkuna sifadiisii yahay makhluuquna uu yahay wixii ilaahay abuuray tabaaraka watacaala halkaas iyo darsigeenna xiga insha allahu tacala hada billahi towfiiq wsal allahuma wslm wbaarak cala nabiyina moxamed wala ali w saxbi wslm